بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الله تعالى وحنكب الله بين آيات تضباتا إلى آيات سديتا إلى اللح سورة يوسف نبي يوسف وكي وحبض الصومرين وكي مصر مدحك النقضي walaalihii baa soo haruursaday wuuna og yahay nebi yacquub waxaa alle xaggiisa jira walamaa dakhaluu calaa yuusufa yuusuf markay u soo galeen aawaa ilayhi xaggiisa wuxuu udimay akhaahu walaal waa wiilkuu awal keena yidhi wiilkiibuu hoos ahaan ugu sheegay inuu walaalka yahay wax walba haaraha qabin qaal wuxuu yidhi innii ana akhuuka walaalkaa baan horta ahay falaa tabtais ha wiilkiibu hoos ahaan ugu sheegay marka waan kaa reebi buuhi nimanka falamaa jahazahum markuu qalqaaliyey bijahaazihim qalqaalintii u cunantay qalqaalinta mataqan wuu abaabulay caruurkiibuu u raray wax walbuu u raray jacala siqaayata miiskii wuxuu yeelay shaygii wax lagu miisayay fii raxli akhiihi walaalkii alaabtiisuu dhexgeliyey uma adana waxaa dhawaaqay muadinu mid dhawaaqa oo muxuu yidhi ayatuha alciiru awrleydaney safarkanow inakum idinku la saariquuna tuug baa tihiin baa qaaluu waxay dhaheen waaqbaluu wayna soo qaabileen caleyhim kuwii dhawaaqayay bay soo qaabileen maadaa tafkiduuna maxaad weydeen waa warmooga iyagu hadee waxba ma ayna xadin qaaluu wiilashii waxay dhaheen nafkidu waxaan weynay suwaacalmaliki boqorkaa galaaskiisii baan weynay waliman jaaa bihi qofkii la yimaadana waxaa u sugnaaday ximlu baciir ritimugi wa ana aniguna zaciimu damiin baan ka ahay bihirtiga markuu nabiyullaahi yuusuf wiilashii walaalihii ahaa u hadhuudhiyey oo wax walba u raray oo qalqaaliyey weelkii wax lagu miisayey wuxuu dhexgeliyey walaalkii binyaameyn alaabtiisii markaasaa mid baa dhawaaqay war awrleydaney safarkanu tuug baa tihi marka waa awrley waa dadka gaadiidka wata yaa cayr la yidhaah marka meeshan dee xeelad baa ku jirto wax weyn oo qiimo badan xeelada aad ku gaadhayso waa lagu hadlaa waxa wey wax weyn buu ku gaadhaya beenta la sheegayo wax weyn baa loo gaadhaya waa sida abu xaniife oo kale o niman baa abu xaniife ku yidhi ilaahay xagguu joogaa qaaradaha waa laga waayey markaasuu ka yar waxaan ka fikiray doon waxaa la ii sheegay buuxdo oo shaaxinan oo cid wada taajirin oo badda iska dhex mushaaxi ma dhici kartayde haddaa dhulkana maamulaan joogi karo ku yidhi marka waxyaabaha noocaasa waa la adeegsadaa way soo qaabileen oo waxay war maxaad weydeen war waxaanu weynay boqorka galaaskiisii baan weynay ciddii keentana hitimugi baanu siinay anaan daminka ah ninka hadli sidaan falamaa jahazahum markuu qalqaaliyey bijihaazihim qalqaaladoodii u cunantay jacalo siqaayata galaaskii wax lagu miisi jiray wuxuu yeelay fii raxli akhiihi walaalkii alaabtiisii uma adana waxaa dhawaaqay muadinun mid dhawaaqay oo yidhi ayatuha lciiru safarkano inakum idinku la saariquuna tuug baa tihiin qaaluu waxay yidhaheen waaqbaluu calayhim intay soo qaabileen maadaa tafqiduuna maxaad weydeen tuug baanu nahay tuug ma nihin ma dhihin maxaad weydeen qaaluu waxay yidhaheen nafqidu waxaanu weynay suwaaca almeliki boqorka galaaskiisii weliman jaa-a qofkii la yimaadana waxaa u sugnaaday bihi galaaskii ximlu baciirin ritimugi ninkii hadlayay baa yidhi waan anigaana zaciimun daminka bihirtiga qaaluu waxay idhi tallaahi baan ku dhaaranay laqad calimtum waxaad ogtihiin maa ji'naa inaanaan u imanin linufsida fi lardi dhulka inaan fasaahadinoo tuug noqono umaa kunaa saariqiina tuugna maninoo dhaqankanaguba sidaa ma ah bayidhi waana la yaqaanaa qoys fiican baa nahay inaanaan tuug ahayn idinka laftiinaa naga warqabaydi waagii horeba wakaano nimida miyaan wax beenay qaaluu waxay idhi tallaahi baan ku dhaaranay maa ji'naa inaanaan u imanin linufsida fi lardi ardada inaan fasaadino wamaa kunaa saariqiina tuugna aan ahayn dabeecada iyadoo maaha qaaluu waxay yidhaheen qoladii xagga nebi yuusuf ka socotay famaa jazaauhu abaalkiisu waa maxay ninka laga helo in kuntum kaadibiina been haddaad sheegaysaan waxay ku yidhaahdeen qoladii nebi yuusuf u hadlaysay haddaad beenaalayaal noqotaan oo la idinka helo qofka laga helo maxaa abaalkiisu yahay balka warrama iyagaa laga qabsiinaya qaaluu waxay dhi famaa jazaahu abaalkiisu waa maxay qofka laga helo in kuntum kaadibiin beenaalayaal haddaa tihin qaaluu ilmo yacquub waxay dhahan jazaahu abaalkiisu man wujida qofkii laga helo fii rahli alaabtiisa fa huwa isaga laftiisa jazaahu abaalkiisa la qaadan oo la adoonsan sharcigoodaana sidaas qofka tuugga ah isagaa la adoonsan oo la qaadan isaga laftiisa abaala bay la qaadanaya la milkiyaya qaalu wuxuu jazaahu abaalkiisu mawjudu qofkii laga helo fii raxlihi alaabtiisa fahwa isaga laftiisa yajzaahu abaalkii oo la qaadan kadaalika sidaasaanun anagu haddaan reer nabi yacquub nahay najii u abaal marinaa alaalimiina gaalada saasaanu galnaa aalimiinta gaalada waxba is naji aalimiina aalimiinta fabadaa wuxuu ka bilaabay biawciyatihim weelashoodii qabla wicaai akhiihi walaalkii weelkiisa ka hor wuxuu moodsiinayaa inay xaaladu sidaa u dhacdayo hadduu de walaalkii ka bilaabo waxbuu ogyahay bay dhihi oo laga helo markaa laga helo markaa wuu isgarab marinaya fabadaa wuxuu ka bilaabay yuusuf biawciyatihim weelashoodii qabla wixay akhiihi walaalkii weelashiisa ka hor uma istakrajahaa suwaacadii uu ka soo saaray min wixaayi akhiihi walaalkii weelkiisu ka soo saaray kadalika sidaas yaan kidna ugu xeeladaynay liyuusufa maa kaana ma ahda yuusuf liyauda kii qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diin lmeliki boqorka xeerkiisa kuma qaateen ilaa insha allahu alluni inuu fursadu siiyo mooye narfacu waan kor yeela darajaatin darajooyin manashaa qofkaan doono wa fowqa kulli dii cilmin caliim ku cilmi u saaxiiba kulligiina ku kalunbaa kasii sareeya weelashiibuu ku bilaabay uu ka soo saaray yuusuf marka waa loo xeeladeeyo xeerka boqorka haddii aan xeeladan una soo mareen markii la yidhaha ninkaasaa waxaday xeerka boqorka waa in la garaaco la ciqaabo wey xeerka boqorka walaalkii ma heleen markaa xeeladanoo alla u sameeyo ku hanuuniyey fabadaa biawciyatihim yuu ka bilaabay qabli wicaayi akhiihi uma istakrajaha wuu ka saaray suwaacadii min wicaayi akhiihi walaalkii weelkiisa kadaalika sidaasaan kidnaa ugu xeeladaynay yuusufa yuusuf siduu wiilkoodii u heli lahaa maa kaana ma ahaadeen yuusuf yakuda kii qaadan lahaa akhaahu walaalkii fii diinilmeliki boqorka xeerkiisa oo boqorka xeerkiisa waa in la garaaco ilaa an yasha allahu alla inuu doono u hade meelo kale un wax uga dhiibaan mooyaane narfacu waan kor yeelnaa darajaatin darajooyin ma nashaa qofkaan doono fawqa kulli dii cilmin cilmi ku saaxiibo kulligii caliimun baa oo kasii sareeya marka nabiy ilaahi yuusuf baa cilmi lagu ammaanaya uu cilmi badan yahay cabdullaahi bnu cabaas buu ninu yimido wafawqa kuli cilmin caliimun maxaa looga jeedaa war gablam waad edab daran tahay buui kii cilmi badan oon allah ugu sii sarreeyo kasii wada sarreeyo qaaluu waxay yidhi idansirqa hadduu xaday faqad saraqa waxaa xaday aqun walaalo lahu sugnaa min qabla hor fa asarahaa yuusufu yuusuf wuu siraystay fii nafsihi naftiisa hadalkuu dhihi doono walam yudaha uma daahirin lahum iyaga waa hadalkuu dhihi doono hoosta u siraystay qaal wuxuu yidhi antum idinkaa sharun shar badan makaanan darajo ahaan wallaahu allana aclamu waa ogyahay bimaa tasifuuna waxaad sheegaysaa waxay dha ninkaanu hadduu waxday walaalkiibaa ugu horreeyu kaga dayanaya waa isku dir uu kaga dayanayaa bay dhi tuugadaa nabiyullahi yuusuf lagu sheegay laba sihood baa lagu sheegaa qole waxay yidhahdeen sanam awowgii hooye lahaa yuu intuu xaday buu burburiyey bay qolyo yidhaahdeen laakiin qisada kale waxaa weeye eedadii oo yacquub walaashi ah oo ilmo isxaaq ugu weynayd yaa dhex ku-xidhkii uu isxaaq lahaa yay dhaxal u heshay markaasay tii war wiilkan yaraha ila joogo waan jeclahay muddo la joogay yu yacquubina de waa wiilkii kama maarmi kare isii markaasidi dhowr maalmood iidah bidaaqadii iyay wiilkii dhexda ugu xidhay markaasay shaacisa waa la xaday mahashi waa la waayay qoyskii hala baadhaa layidhi baa laga soo saaray tuugadii sheeg waa mida ah. wuxuu xadayba maaha wuxuu ku shuqul leeyahay maaha marka waxay yidhahdeen hadduu wax xaday dee walaalkii baa ugu horreeyey isku dir weeyo o isku hooyaa dhashay bay yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen in sirqa hadduu xaday faqad saraqa waxaa horey u xaday aku walaalo lahu u sugnaaday min qabl hor fa asarahaa yuusufu wuu siraystay fii nafsihi naftiisu siraystay walam yubdihaa lahum umana daahirinin hadalkan soo socda qaal wuxuu ihi antum idinkaa sharun shar badan makaanan darajo ahaan wallaahu allana aclam wuu og yahay bimaa tasifuun waxaad sheegeysaan markaasay isagii la hadleen marka markay xaaladii gabagabooday casiiz waa boqor ahaan bay ula hadleen qaalu wuxu uhi yaa ayuha alcasiizu casiizkanow ina lahu wiilka waxaa u sugnaaday aban aabbe shaykhan oo odayaho kabiiran oo weyn oo jecel bay ka wadaan nin weyn ka maarmi karin fakud qabo ahadanaa midkayo makaanahu bedelkii isaga bedelkii inaa anagu naraaka waan ku aragnaa milalmuxsiniina kuwa samafalo oo khayr qabayaal inaad tahay baanu ku aragnaay nin odayhon ka maarmi karin baase jire wiilkan walaalo noo sii daayo mid meeshiisii ka qabsamay hmm. qaaluu waxay dhaheen yaa ayuha alcasiizu casiizkanow ina lahu waxaa usugnaaday aban aabe sheekhan oo gaboobay kabiiran oo weyn oo jecel bay ka wadaa fakud qabo oo qabso axadana midka iyo makaanahu bedelkiisa inaa anagu naraaka waan ku aragnaa min almuxsiniina kuwan samafalay inaad tahay baan ku aragnaaye mid anaga a qaado qaala yuusuf wuxuu uhi macaad allah allah baan ka magangelaynaa an naquda inaan qabsano ilaa man mooye wajadana aan ka helay mataacanaa alaabtayada cindahu agtiisa inaa anagu idan nin kale haddaan qabsano la aalimuuna ilaahay baan ka magan galay nimaanaan alaabtiisii nimankaanu alaabtiisa ka helay nimaanahan haddaan qabsano allah baan ka magan galnay daalimiin baanu haddii kala noqonaynaa ilan ujeedadu ma aha tuug hala qabso wiilka miyaameyn ah lala hadho ujeedadu tuug hala qabsoba ma aha way safgaran isma xog ogaaxsana dadka wada hadlaya qaal wuxuu uhi macaad allah allah baan ka magangeli an nakuda inaanu qabsano ilaa man wajadnaa qofkaan ka helay mooye mataacanaa alaabta yadii cindahu agtiisa inaa anagu idan waktigaa agu cid kala qabsano ladaalimuuna maannahay falama stayasuu markay ka quusteen minhu yuusuf ka quusteen khalasuu way isugu baxeen najiya faq bay isugu baxeen qaala kabiirum kii ugu weynaa wuxuu ihi rawbiil alam taclamu ma weydaan ogeyn anna abaakum aabbihiin qad akhada calaykum inuu idinka qaaday mawsiqan ballan oo min allaahi alle xaggiisa ka ahaatay wamin qabl horna miyaydaan ogeyn maa faradtum sidaad ugu xadgudubteen fii yusufa aad ugu xadgudubteen falan abraxal arda anu dhulkan masar ka tegi maayo faaruqi maayo xataa yaadana lii abi ilaa aabbahay idinoo soo noqo idhaahdo oo yaxkum allaahu alla ii xukuma lii oon wiilka helo wahwana alla khayrulxaakimiina kuwa xukumoo dhan buu ka sarreeya way ka quusteen ilmo nabi yacquub inay wiilkii bunyaamayn ahaa helaan kii u weynaa rawbiilo ugu odaysanaa yaa yidhi niman yahow waad ogtihiin aabbo ballantaad ka qaadeen horeyna saad yuusuf ugu xadgudubteen waad ogtihiin anuu dhulkan masir ka tegi maayo ilaa aabahay soo noqo ilah ama ilaahay waxii xukuma wiilkaa gacanta lai geli oo laynaana tegayni falama stayasuu markay ka quusteen minhu min yuusuf wa min bunyaameyn labadaba khalasuu waxay isugu baxeen lajiyan faq qaala kabiirum kii weynaa wuxuu yidhi alam taclamuu mayaydaan ogeyn ana abaakum aabihiin qad akhada calaykum inuu idinka qaaday mawsiqan ballanoo milalahi ka ahaatay wa min qabluna hor miyaydaan ogeyn maa faradtum saaad ugu xadgudubteen fii yusufa falan abraxa alarda anuu dhulkan faaruqi maayo xataa yadana lii abi ilaa aabbahay idin oo soo noqo yidhaahdo ow yaxkum allaahu lii alla uu ii xukumo oo wiilka aan gacanta ku dhigo wahuwa allana khayruulxaakimiina kuwa xukumoo dhan buu ka sarreeya irjicuu dardaarankiibuu wadaa ilaa abiikum aabihiin u noqda faquluu ku dhaha yaa abaana aabbow inabnaka wiilkaagii saraqa horta wuu xaday wamaa shahidnaa mana ogin ilaa bimaa calimnaa waxaan ognahay m wax aanu ku markhaati kicoo kale ma waan ognahay inuu wiilkii tuug noqday wamaa kunnaa mana aanan ahayn lilqaybi wax maqan xaafidiino markaanu kulahayn waan soo ilaalinaynaa dee maanaan ogin wiilku inuu tuug noqonayo yay yidhaahdeen wasal su-aal bay dhaheen alqaryata magaaladii masar ahayd allatii magaaladii kunaa aanu ahay fiihaa dhexdeeda iyo walciira safrihii allatii ciirtii aqbalnaa fiiha aan la soo qaabilay oon shaam kula soo noqonay waynaa anaguna la saadiquuna run baan sheegaynaa bayidhi wuxuu yidhi aabbihiin u taga waxaad ku tidhaahdaan aabe wiilkii horta bunyaameynaha tuug buu noqday wax aanu ku markhaati kicina ma jiro ilaa waxaanu ognahay mooye goobjoog baan ka hayn in tuugadii lagu qabtay xaafidiinna kuma nihin qeybko inuu wiilku xadi doono markaanu kulahan waanu ilaalin maanaan ogeyn haddaad beenta iyo moodi magaaladii aanu ka nimid intaad cid u dirto soo weydii awrtaanu la soconayna weydii baydi saasay yidhaha irjicuu ilaa abiikum faquluu yaa abaanaa wiil aabbo inabnaka wiilkaagii saraqa wuu xaday wamaa shahidnaa kuna markhaati kici ilaa bimaa calimnaa waxaanu ognahay mooye wamaa kunaa mana nihin xaafidiina kuwa ilaaliya lilqaybi waxa maqano inuu wiilku tuug noqon doono maanaana wey wasal ilqarya magaaladii weydii masar ahayn allatii magaaladii kunaa fiihaa aanu ahayn walciira awrtiina weydii allatii awrtii aqbalnaa fiihaa aanu la soo qaabilay wainaa anaguna lasaadiquuna run baan sheegaynaa qaal wuxuui bal siduu waagii hore ee yidhi wiilkii bahalbaaxuna ay yidhaheen bu sida kale lagu celiyey qaal wuxuui bal sawalad lakum waxay idiin qurxisay anfusukum naftiinu amran bay idin qurxisay oo wiilkii tuug noqday ah fa sabrun fa sabrii sabrkaygu sabrun jamiilu weyn casa allaahu alla wuxuu mudan yahay an yaatiyanii inuu ila yimaad bihin dhammaantood saddexdii wiilba jamiican dhammaan innahu alle huwa alle alcaliimu ka og weeye alxakiimu oo falsa horta waxaan waa wax naftiinu idin qurxisay waan iska samri ilaahayna waxaan ka rajayna saddexdii wiiloo wada socotaa yuusuf iyo bunyaameyn iyo rawbiin inay ii yimaadeen wuu ogyahay ila yacquub inuuna yuusuf dhimanin wuu ogyahay rajuu ka qabaa inuu waawaayaha ka mid a u helo qaal wuxuu yidhi bal sawaladakum waxay idiin qurxisay anfusukum naftiina amran oo inaad sidaa tidhaahdaan fa sabrii sabirkaygu sabrun jamiilun waa sabr wanaagsano eed sheegasha ayna ku jirin casallaahu alla wuxuu u dhow yahay an yateenii inuu iila yimaado bihim dhammaantood saddexdiiba jamiican dhammaan inahu alle huwa alle alcaliimu ka ogy alxakiim fals watawallaa canhu uu ka jeetay hadalkii uu ka goostay wa qaala wuxuu hi yaa asafaa muruge calaa yuusufa aan u murugo wabyadat caynaahu indhihiisiina waa caddaadeen min alxusni murug keliya fahuwa kadiim wuu cilbukuuqsan yahay cilbukuuqa ma taqaana wuxuu ka hadla ma yaqaan cillo wuu hayaa wuxuu ka hadlana ma yaqaan iyo cid ula hadla mid cilbukuuq baa la yidhaha af soomaaliya wax kaluu ka hadla male watawallaa canhu waa ka jeedsaday waqaala wuxuu hi yaa asafaa murugtaydii calaa yuusufa aanu murugoonay wiilkii bunyaamayn ahaa ma soo hadal qaaday ma soo hadal qaadan yuusuf baa weli ku guntan wabyadad caynaahu indhihiisiina waa caddaade min alxusni murug darteed fahuwa kadiimu waa cilbu huqsan yahay qaaluu waxay yidhaahdeen tallaahi baanu ku dhaadhanay laa tafta-u ka zuuli maysid laadu xataa takuuna ilaa aad ahaato xaradan daciif burburay aw takuuna aad ahaato min alhaalikiina kuwa dhintay oo halaagsamay weligaa yuusuf owda unbaad aabahayd oo adaa cantataba bay leeyihin garo awey waa khatar qaalu waxayna tallaahi baan ku dhaarana taftau laa taftau ka zuuli mayse tadkuru inaad sheegto un yuusufa xataa takuuna ilaa aad ahaato xaradan burbur daciifa aw takuuna aad ahaato min alhaalikiina kuwa halaagsamay qaala wuxuu yidhi inamaa asku basi war idinlama hadlayo anigu gebigiinaba jawaab idiin celin maayo inamaa ashku waxaan u sheegan basii murugtayda daahirka ah iyo waxusnii murugtayda caadiga ah ilallah baan u sheegan waaclamu waxaan ogahay min allaahi alla xaggiisa maa laa taclamuun waxaydaan inuu alla faraj ii furi doono yaanka idinlama hadli maayo anu murugtayda ilaahay baan u bandhigane maxaad iga rabtaa qaaluu waxay yidhaahdeen inamaa ashku waxaan u sheegan basii murugtayda daahirka ah en cishan kari laahay iyo xusnii murugtayda caadiga ah ilallaahi alle waclamu waxaan ogahay min allaahi alle xaggiisa maa laa taclamuuna waxaydaan ogeyno in alla faraj ii furi baan ogahay wallah subxaana wa tacaala